بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيد والذبائح waxau kitaabu yahay الصayd wاdhabaaix sayid oo ugaadha weeyaan almasiid oo wixii la ugaadhsanaya dabaaixduna waa gowracyadii marka halka wuxuu inooga warrami doonaa sheekhu raximah اllah ugaadhsiga xayawaanka la ugaadhsanayo wixii axkaamda la xidhiidha iyo gowraca xoolaha la gowracayo iyo axkaam wixii la xidhiidha wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi gowriciisa wixii la awoodo fadakaatuhu gowriciisu fii xalqihi waxau ahaaday xalqigiisa iyo walabatihi xalqigu waa acla alcunuq qoorta xaggeeda sare wey labaduna waa asfalu lcunuq qoorta xaggeeda hoose wey wamaa lam yuqdar wixii aan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisa fadakaatuhu gowriciisu caqruhu boqnigeyntiisu ayuu ahaaday xaysu meeshii qudira calayhi la awoodo in laga asiibo oo wax lagaga dhufto wa kamaalu dakaati gowraca dhammaystirankiisu arbacatu ashyaa afar shay wey qacu lxulquum xulquumka goyntiisa walmari iyo walwadijayn xulquum waa majra nafas naqasku halku maro wey mariguna waa majra acaam cuntadu halka gurigay marta weeyaan wadijeynkuna isaguna waa labada xidid ee waaweynee halbuulayaasha ah ee hareeraha safxat cunuq mara ayaa la yidhahdaa iyagana marka maxaa biyo buufi ya ya biyo buufi ah, kaaso walmujziu minhaa xaggeeda ka ka gudayaana shay-aani laba shay buu ahaaday qacu lxulquumi walmari labadaa in la gooyo horta intaas wuxuu inooga waramay waa gawricii wey waay xayawaanka beriga wuxuu u qaybsamaa xalaal iyo xaraam minhu maa huwa xalaal wa minhu maa huwa xaraam waa xayawaanka beriga haddaya xayawaankaasi wuxuu u baahanayaa in la gowraco kaxalaashi kaxaaraanta sida dee waa gawraci la gawrac la gawraca xalaal ka dhigi maayo kaxaaraanta mar hadduu xaaraan ba yahay gawraca la gawraca xalaal ka dhigi maayo laakiin xayawaanka isagu beriga ku nool ay xalaasha ah in la cuno hilibkiisa ay xalaal tahay in la gowraco ayaa waajib m in la gowraco xalaal ka dhigaysaba hadee la gowrici waayo xalaal noqon maayo xaaraan buu noqonay marka laga soo reebo jaraadka aljaraad aljaraadku waa maxay ay xanuun si kale u dhiganaaba xayawaanka waxaynu qaybinaynaa saddex qaybood berri iyo bahri iyo barmaa-i berri berriguunbuu ku nooliyay biyaha kuma noola biyaha kumama noolaan karo bahri biyuunbuu ku nooliyay meel kal kuma noolaanay iyo mid labadaba ku noolaan karay berrigana wuu ku noolaan karaa barmaa'i baa markaa la dhahda berrigana wuu ku noolaan karaa biyahana wuu ku noolaan karaa waay ka kowaad soo qabo xayawaanka berriga mooyaane meel kale aan ku noolaan karayn xalaal iyo xaaraan buu qaybsamayaa ka xaaraanta inaga dhaaf ka xalaasha hilibkiisa ta xalaal hilibkiisa uu yahay waxaa xalaal ka dhigay in la gowraco ilaa wuxuu sharci ka soo reebay mooyaane sajaraadka oo kale ayaxa isagoo gowrac ma bahna ayaxa baktigiisa oo la cunaya isaga waay kaasoo barrigi baxriga waxa badda ku nool ama wixii biyo uun ku noola aan berriba ku noolaan karaynin isna waa wada xalaal marka laga reebo wixii sun leh sida raha oo kale sida raha oo kale waay tafaasiil ba gashay laakiin waxaan doonaynaa n guud ahaan in saa ku qaado waxaa inoo soo haray xayawaanka ku nool berigina ku noolan karaya biyihiina ku noolaan karaya labadaba wuxuu uqaybsamaya saddex qaybood isaguna waay in uu mustaqarkiisu uu yahay berriga meeshuu u qaraabsi tagaa ee uu foofaana ay tahay biyaha sida shimbiraha oo kale biyaha u foofa ee wax ka cuna berrigana ku nool kaasi wuxuu qaadanayaa axkaamta xayawaanka berigu la xukun noqonaya marka xalaal i xaaraan labadu yeelan karaa sag iyo mid mustaqilkiisu yahayba biyaha laakiin u foofa berigu u foofaya meeshuu degan yahayna waa biyihii weeyaan kaasina axkaamtii xayawaanka biyaha ku nool uunbuu qaadanaya baxriga iyo mid labadiiba mustaqir biyihiina mustaqir bu yihiin berigina mustaqir buu yahay berigi waa u foofaa badda biyahana waa u foofaa labadaba ka noocaas kale ah waxaa la eegi doonaa xagga qaalibka xaggee buu u badan yahay haddaa la dhahdo wuxuu u badan yahay mustaqirkiisu wuxuu u badan yahay biyaha xagga kuwaas biyuhu raacaya haddaa la xagga berrigu u badan yahayna xagga beriga ayaa u raacaya xog axkaamta kuwa berriga ayuu qaadanaya haddii labadubaa la kala saari kari waayo amaba isku midba ay noqdaan culimadu isku khilaafeen qole waxay idhahdeen jaanibka beriga ayaa la awood siinayaa qolna waxaan jaanibka baxriga ayaa la awood siinayaa oo xalaal buu noqonaya de asalku waa xalaal wey ma garanaysa waay waa intaas intaas hadda waa lagu soo celinaya niman bahan in noogu celiya intaas soo ururiya sheekha kursiga ku fadhiya u dambeeya maxaa kursigeed ku fadhiisiininka horta ya waay ninka kursiga ka degay adu agga hore ka hada soo soco tfadal kor u qaad halagu dho halagu beriga inuu xayawaanku berigu uu ku nool yahay iyo biyaha ya waad maqleysid iska fadhiso la maqlaya danaya haye koruqad ha haye haye haye ardayda maqashid de aku maqnaan maqashid kor qaad a a hadduu berrig xayawaanka berriga hadduu yahay xaaraan iyo xalaal labaduba u qaybsamayaa ka xalaashiihii gawraca xalaal ka dhigay marka laga soo reebo wixii sharcu ka reebo sida jaraadka oo kale hay baxriguna wada xalaal in ka tegaya soo ma sun sunla mooyaan sida haraha oo kale waay haye waay a ah, meeshuu degan yahay waa beriga wey laakiin wuxuu qaraabsi tegayaa amaba uu u foofaya waa biyihii wey axkaamta berri bu qaadanaya kaas a ah. mustaqirkiisu waa bad biyihii xaggu u qarhaabsi tagaana waa beriga wey axkaamtii baxrigu qaadanaya iyo mid labadaba degan mustaqirkiisu yahay labadaba berigiina waa mustaqir buu yahay baxrigiina mustaqir buu yahay labadabana waa u faafaa kaasi waxaa la eegi doona xagga haalib xaggu u badan yahay baa la eegi doona waa intaas weyaan waar wamaa qudira calaa dakaatihi kii gawriciisa markaasi la awoodo xayawaankii la awoodo gawriciisa fadakaatuhu gawriciisu wuxuu ahaaday fii xalqihi iyo walabatihi xalqiga waxaa nidhi waa luqunta xaggeeda hoose xaggeeda sare labaduna waa xagga hoose marka xalqigu waxa weeyaan waa xoolaha luquntooda gaabantay qoortooda gaabantay sida adhigi iyo loodii oo kale labaduna waa xayawaanka cunuqiisu uu dheer yahay sida geeli oo kale markaasagoo dhunta agga dhunta hoosa laga ayaa laga gawracaya fadakaatuhu gawriciisu wuxu ada xaal qabalabati wamaa lam yuqdir calaa dakaati wixii gawriciisa aan la awoodeynin fadakaatuhu gawriciisu caqruhu buu ahaaday boqnigeyntiisa in la boqnigooyo bimacnaa sida ugaarsan karo waa la ugaarsanaya wey xayu meeshii qudira caleyhi laga la awoodo in lagaga dhufto ayaa lagaga dhufanayaa lagu markaa waxa weyaan kaa lagu dhuftayna wuxuu ka dhigayaa de dakatu daruura wuxuu noqonaya marka waxa weeyaan mid la gowracay oo kale luxu ka noqonaya neefka la ugaadhsanayo isaga lama qaban karayo xoolaha wixii la awooday in la qabto awood loo leeya in la qabto waa in la gowracaa wixii awood aan loo lahayn in la qabtana hadduu doono nimcooleyda geelaba ha ahaada ama lo-daba ha noqoda wixii aan la qaban kari waayo iyo ugaadha banaanka joogtaba wixii la qaban kari waayo dakaadkiisa waxa uu noqonaya in laga wax lagu dhufto marka waxaa dakaad kana loo yaqaanaa dakaatu daruura la yadhaha kaas marka waxay noqonaysaa neefkii dib u baxsanaya u cararaya lama qaban karaye waxaa lagu dhufanaya wixii lagu gaadhsanayay ama leebkii ama rasaastii iyo wixii lamidka ahaa marka meeshii lagaga dhuftaba xayu qudira caleyh meeshii lagaga dhufta ee uu ku joogsado ya ayaa marka waxa weyaan lagaga dhufanaya rasuulka alayhi isalaatu wasalaam waktigiisii waxaad baxsaday awr baxsaday waa la qaban kari waayey nin baa dabeetna wuxuu ku tuuray leeb buu ku ganay leebkii markaasi waxbay ku dhacay oo joojiyey marka rasulku wuxu uhi alay slam ina lihadihi bahaa-im awaabid ka awaabid lwaxsh xoolahana waxay leeyiin didsiimo sida xayawaanka dibadda joogaba ay u didaan oo kale ay u didayaan kii caynkaasoo kale ay ku dhacdee dida la qaban kari waayo saasoo kale ku sameeya marka qofku bismi illahi buu odhan doonaa uu ku ridi doonaa markuu ku dhufto haddii uu dhinto waa la cunaya waa xalaal haddii laakiin xayaato mustaqiro loogu yimaado noloshiisu waa mustaqir weeyaan waa la gawracaya wa kamaalu dakaati gawraca dhamaystirankiisu arbacatu ashyaa afar shay wahaa qacu lxulquumi xulquumka in la gooyo waa halka nafta ay marayso neefta walmari halka cuntada marasana in la jaro hunguriga cuntada qaطcu lxulqum hunguriga naqaska waa in la jaraa walmari ka waxa weeyaan isagana cuntadu ay martana waa in la jaraa walwadjin biyo buufiyahana waa in la jaraa isagana waa labadaa xararood laba xidoodo waaweyn maro oo halbeel halboolayaalo wey walmujizu minha shay-aane laba shayba markaasina ka gudaya qaطcu lxulqum walmari labadaa in la jaraa waa waajib mar keliyana la wada laakiin wadijeynku isagu waa waajib maaha labadaa haddaa si fiican loo gooyo khalaas wayajuuzu halkaa markaa dakaadki bay dhamaaday wayajuuzu alistiyaadu wayajuuzu waxaa bannaan ama xalaala alistiyaadu bikuli jaarixatin jaarixa kasta markaasi in lagu ugaadhsado oo mucallamatin la tababaray oo min asibaaci dogaaga ka mid a iyo min jawaarixi tayri jeer shimbiraha jawaarixdooda ka mid a wa sharaa'idu tacliimihaa tacliinteeda shuruudaheeduna arbacun afar weeyaan an takuuna inay noqoto idaa ursilat marka la dilo istarsalat mid dirmaysa waa inay noqoto wa idaa zujirat marka la joojiyena inzajarat mid joogsanaysa oo wixii ka hadhaysa inay tahay wa idaa qatalad markay dishay shaydan ugaadh lam taakul minhu shayan waxba kama cunayso wa an yatakarara dalika minha arrinkaasna inuu kasoo noqnoqdo ayaa shardiya afartaa shardiba loo dhigay fain cudimat ixda sharaa'ic shuruudaha mid kamid a haddaan la waayo lam yaxila ma akhadatu wixii ay qabatay xalaal noqon maayo ilaa an yudraki in la soo gaadho mooyaane xayan isaga oo nool oo fayudakaa dabeet dabeeta markaasi la gowraco watajuuzu dakaatu gowric waa banaanaanaya bikulli maa shay kasta in lagu gowraco yajracu dhaawacaya ilaa bisinni iligii mooyaane iyo dufri ciddidii wataxilu dakaatu kulli muslimin qof kasta muslima gowriciisu xalaal ayuu noqon wa kitaabiyin iyo mid kitaabiya gowriciisu xalaal ayaa uu noqon doonaa wa xalaal walaa taxilu dabiixatu majuusiyin mid majuusiyi gawriciisa xalaal noqon maayo iyo walaa waani mid waaniya toona wadakaatljanini urjiifka gawriciisu bidakaati ummihi hooyadii gawriciisa ayuu ahaaday ilaa an yuujida in la helo mooyaane xayan isagoo nool oo fa yudakaa dabeeta markaasi la gowraco waay halkan waa ugaadhay wayajuuzu listiyaadu bikuli jaarixatin mucalamatin horta wax lagu gaadhsadaa waa xayawaan iyo aalad waa labadaas ayaa lagu gaadhsanaya jawaarix ama jaarixa waxa weeyaan xayawaanka lagu ugaadhsado ayaa la idhahdaa jaarixa la idhahdaa kaa lagu ugaadhsanayo ee dugaaga ka mida sida eygi oo kale harimcadki oo kale iyo kuyooga la ee la tababarayo kuwaas iyagu kuwaasa jaarixa la yidhahda iyo shimbiraha sida baaski oo kale iyo shaahiinkii oo kale iyo kuwaas iyagana waxa weeya waa kuwa lagu arsan waa jaarixaas ama jawaarixaas wey jaarixadu wax kale maaha waa xayawaanka lagu ugaarhsanayo weyaan kaasa la yidhahda waay marka waxaa lagu ugaarhsadaa xayawaan oo jaarixadaasiya iyo waxaa lagu ugaadhsanaya kale aalad iminka wuxuu inoo sheegay isagu marka lagu gaadhsanayo ya xayawaanka xayawaanka lagu gaadhsanaya wuxuu u qaybsamayaa inuu yahay mid mucallama mid la tababaray iyo inuu yahay mid hayru mucallama mid aan la tababarin labadaasuu qaybsamaya ka la tababaray ma ka la diro ee la soo qabo la yidha haduu soo qabto labuu qaybsami doona in uu dilo oo la soo gaadho isagii oo dilay iyo in isagii oo nool la soo gaadho qofka hadduu soo gaadho neefkii uu ku diray isaga oo hayo oo neefkiina uu nool yahay inuu gawraco waajiba waa la gawracaya gawrac buu xalaal ku noqonaya hadii kale xalaal noqon maayo n wuxuu xayaatidiisii uu soo gaadhay isagoo xayaatidii mustaqirtii u soo gaadhay haddii isagii oo dilay uu soo gaadhay oo u yimid wax xalaal u cunaya shardi un ba ku xidhan shardigaas waxa wey inaanu cunin isagu hadduu u yimaado isagoo cunaya isagaa qabsaday dee saaxiibkii ubuu qabanin markaa cuni maayo laakiin markan uu qabtay ee uu la sugay xalaal weeya waa cunaya inuu mucallim yahayna waxaa lagu garanaya afartaa shay baa lagu garanaya afar shardi baa loo dhigaya marka la diro waa inuu dirsamo marka la joojiye waa inuu joogsado markuu qabto waa inaan cunin de saaxiibkiisii ugu diray iisoo qabay ku yidhi waa inuu la sugaa arrintaasna waa ina soo noqnoqotaa arrimahaas waa ina soo noqnoqotaa mar keliya maaha laba saddex afar shan ahlu khibruhu waa ina idhahdaan uu tababarkii waa qaatay mucallam waa ina dhahdaan waxaa inoo soo hadhay ka aan la tababarin ka aan la tababarin isaga waxa weeyaan hal mar buu xalaal noqonaya waa marka uu qabto isagii oo nool un la soo gaadho isagoo nool marka lasoo gaadho wuu gawracan doonaa isagoo dila haduu so haduu doon yun cuninba hadduu dilo cuni maayo waayo eygu mucallam maaha marka kii la tababaray wax la baray iyo kii waxba aan la barin saasay ku kala duwanaadeen kii la tababaray haddii uu qabto oo uu dilo waa xalaal waa la cunaya kii aan la tababarin hadduu qabto uu dilo isaga la cuni maayo isaga waxaa shardiya in la soo gaadho isagii oo nool dabeetna la gawraco halkaas waxaynu ka qaadanaynaa cilmigu wanaagga uu leey cilmigu wanaagga uu leey aygii wax aygii wax la baray iyo kii waxba aan la barin ba kala wanaagsanaaday soo maaragt way kala duwanaadeenba kii wax la baray ba ka wanaagsanaaday maxaad malanaysa markaa ibni aadamkana maxaad malanaysa ka cilmigu sharaf buu leeyay sida ibn اlqayim uli raximah اllah alcilmu yaziidu sharifa sharafa wayarfacu اlcabd اlmamluuk xata yujaalisahu majaalis اlmuluk cilmigu qofka shariifkana sharaf ku ziyaadiya dad marka hore shariif ahay sharafku ku ziyaadinaya ya qofka hadduuna shariif un ahayn qofka iska hooseeya ahayna cilmigu sharaf ku ziyaadiya kor buu qaadaa kor buu qaaday xataa yujaalisa majaalis almuluk ilaa uu ku fadhiisiiyo boqorrada halkay fadhiistaan kursiyadooda ayaa lagu fadhiisinaya la ixtiraamaya maarta wuxu sheekhu sheekhu raximahullah wayajuuzu lisqiyaadu bikulli jaarixatin jaarixa kasta in lagu ugaadhsado ayaa banaanaanaya oo xalaala oo mucallamatin la tababaray oo min asibaaci dugaagi ka mid a wa min jawaarix tayri iyo shimbiraha jawaarixdoodii in iyadana lagu lagu ugaadhsadaa waa bannaan tahay wa sharaa'idu tacliimihaa tacliinteeda shuruudaheeduna arbacun afar wey an takuuna inay noqoto idaa ursilat marka la diro istarsalat mid dirmaysa wa idaa zujirat marka loo diidana inzajarat mid ka joogsanaysa waa inay tahay waidaa qatalat markii ugaadhay waidaa qatalat sida ugaadhay markii dishana lam taakul minhu shay-an ugaadhay markii dishana waxba kama cunayso hadday ka cunto dee ma tababarno wey wa an yatakarara dalika minha arrintaasna inay kasoo noqo fain cudimat ixda sharaaid shuruudaha mid kamid ah hadaa la waayo lam yaxila maa akhadatu waxay qabatay xalaal noqon maayo ilaa an yudraka xayan isagoo nol soo gaadho mooyaano fa yudakaa la gowraco waa kii aan tababarnayn waa in la soo gaadho isagoo nool deeta markaas la gowracay watajuusu dakaatu gowricii waa banaanaanaya bikulli maa yajraxu wax kasta wax dhaawacaya wax kasta oo wax dilaacinaya oo dhaawacayo amaba marka waxa weeyaan dhiigga daadinaya in lagu gowracaa waa xalaal waa banaanta ilaa bisinni iligii mooyaane iyo wadufri ciddadii marka waa rasuulku waxau yihi kulli maa anhara dam wax kasta dhiiggi shuba waa mididii waa seeftii waa aala sankorkii waa dhagaxii la kala dilaaciyey ee seefta kale noqday ee marka wax lagu saro wax dilaacinaya kaa dhiigga shubay wa taxilu dakaatu kulli muslimin qof kasta muslima gawriciisu xalaalo ayaa uu noqonaya yowa kitaabiyin qof kastoo kitaabiya walaa taxilu dabiixatu majuusiyin mid majuusiya gawriciisu xalaal noqon maayo walaa waaniyin iyo mid waaniya toona noqon maayo xalaal noqon maayo dakaatu kulli muslimin qof kasta muslima raggii dumar ku yarii ku weyn qof kasta oo muslima gawriciisu waa xalaal qof kastao muslimah gawriciisu muxuu noqonaya xalaal buu noqonaya haddii ruux dumari gawracdo iyo hadduu nin gawraco ku yar hadduu gawraco ku weyn hadduu isku mid weyaan waa xalaal wey kitaabiguna waa yahuudiga nasraaniga yahuudiga iyo nasraani imam shaafici raximah ullah aduu kolley insha allahu tafaasiisheeda meel kale nagu tegi doonaaye imaam shaafici isagu wuxuu yidhi kitaabigu waa qofka laba shay laga helay sharafu nasab wa sharafu ddiin labadaas isagu ku qaydi asxaabtiisuna shuruudo kale waxbay udhigeen waynu arki doonaa insha allahu tacala lakin horta labadaas labadaas ii hayso tafaasiisheedana gadaal bay nagu tegi doonaa sharafu ddiin iyo sharafu nasab sharafu nasab waa ree bani israaiil waa sharaf nasab waa reer bani israa'iil sharaf uddiin waa towraaddii injiishi ahlu kitaabka kuwaas weeyaan kuwaasa dabiixaduna xalaal noqonaysa in laga guursadana xalaal noqonaysa laakiin tafaasiil bay yeelan doontaa eh, culimadu ay sheegeen insha allah markana sharxi doono walaa taxilu dabiixatu majuusiyin walaa wathaniyin marka muslimka wuxuu gowracay waa waa waa xalaal kitaabiguna wuxuu gowracaysan waa xalaal ahlu kitaabkaas aynu sheegnay wixii intaa kasoo haray sida mujuusiga oo kale kii asnaamta caabuday kuwa dabka caabu kuwa eh, eh, mxuu aha xayawaanka caabuday iyo kuwa qoraxda caabuday waxaasoo dhan waad xaaraam wey waxay gawracaan u xaaraam mara qofkaba iska ilaaliya meelaha hilibka de wixii ka aan hilib aan ahayn kalluunka iyo waxaaso dhib male waayo kalluunka in la gawraco ma bahna isago laakiin wixii gawraca u baahnaa ayaa hilibkoodu qofka muslim wuxuu gowracay marka kale cuni maayo hataa ahlu kitaabka nimka jooga ahlu kitaab rasmi ah, dee qaar badan oo kamid ah, maaha wadakaatu ljaniini janiinka waxa weeyaan waa ka caloosha ku jira wey neefka caloosha ku jira gawriciisu bidakaati ummihi hooyadii gawriciisa ayuu ahaaday goorma marka hooyadii la gawraco neef baa la gawracay riman neefkii caloosha ku jiray maxaa laga yeelaya haddaba nebigu mar haddaa la gawracay gawraca hooyadiiba sida marka uurkii la dooxo neefku ka soo baxo laga soo saaro gawricii hooyadiiba sida gawracu ah ila marka haddaa hooyadii la gawrac u dhimanaya isaguna marka hadda hooyadii la gawracay ya isaguna waa dhimanaya haddii isagoo nool la soo saaro ka hor isagoo nool haddaa la soo saaro xayaatidiis mustaqir ay tahay ya ama waa la gawrici doonaa ama waa la ska haysan doonaa laakiin intuu dhimanayan sugina ma noqonayso waa kan kuu sheegaba wadakaatum ilaa an yujada xayan isagoo nool in la helo mooyaan oo fa yudakaa la gawraco marka haddaa la dooxay oo laga soo saaray isagii nool waa la gawrici doonaa haddaa loo baahdo in la cuno wamaa quica wixii laga jaro min xayin neef nool wixii laga jaro mid nool wixii laga jaro fa huwa maytatun bakti weeyaan ila shucuura dhogorta mooyaan almuntafaca biha ee markaas lagu intifaacayo fi lmafaarishi gogashii waxaas markaas lagu intifaacayo malaabis dharta dharka ya wamaa quطica wixii laga jaro min xayin neef nool wixii laga gooyo fa huwa maytun may maytun waa bakti weeyaan maku qorya adig mayitun waay fa huwa maytun maytatu ban wadin waay wamaa qutica min xayin neef nool wixii laga gooyo neefka qaacidan qaacidan qaadan qaacidasoo qaadanaysa marka qaacidaas waxa weeye neefka isaga oo nool wax laga gooyo intaa laga jaray waxay la xukun noqonaysaa neefka laga gooyey baktigiisa neefka laga jaray baktigiisa xukunka uu leeyahayba la xukun noqonaysaa isagoo nool hadda wixii laga gooyo ma fahamti ma fahamti adugu a maxaan idhi a baktigiisa la xukun noqonaysa waan tusaaleya soo ma sa fahamtay waan tusaalenay adhigu iyo geela iyo lo-du hadday baktiyaan bakti hadday noqdaan meyd xukunkooda maxay ma xalaal mase xaaraan waa xaaraan soo ma waana nijaas soo ma iyagoo nool wixii laga gooyana waa xaaraan wey waa nijaas wankii ayaa barida ka goostay isagoo nool buu baridi goostay un barida un ku intifaac neefka intiis kale iska dayso waxay la xukuntay neefku ka goostay baktigiisa hadduu hadduu neefkaasi dhinto xukunkiisu muxuu noqonayaa xaaraan soo maaha waxa laga goyna waa xaaraan weyaan waa bakti wey waay waana nijaas haddii ka waran baktigiisu uuna xaaraan una xalaalayo amaba daahirba uu yahay waa daahir wa xalaal xukunkiisu muxuu noqonayaa xalaal buu noqonaya waana daahir tusaalihiisu muxuu noqonaya waa sida kalluunka oo kale kalluunka baktigiisu waa kalluunka baktigiisu waa maxay ma xalaal ma soo xaaraan waa xalaal soo ma isagoo nool kalluunka wixi laga goostaan waa xalaal wey wuu ugaadhsaday huuggii buu sudhay dhinacba usoo sudhay dhinacii uu sudhay baa markaa usoo fuqay intaa uu soo goostay usoo fuqday waa xalaal wey leanna neefkan uu waxa weeyaan ka goostay baktigiisu waa xalaal maka odhanaysaa neefka isaga oo nool wax laga jaro wuxuu la xukun yahay baktigiisa haddii uu markuu baktiyo uu xaaraan yahay kana waa xaaraan wey hadduu markuu baktiyo uu xalaal yahay kana muxuu noqonayaa isna xilliga goy isagoo noolna xalaal aahir ila الshucuura almuntafaca bihaa dhogorta lagu intifaacayo mooyaane fi lmafaarishi gogosha lagu intifaacayo wlmalaabis iyo dharka dhogorta waa la goosta waa laga gooya xoolaha marka dhogorta marka laga gooyo waxaa waya dhogortaa la gooyey dee waxaa laga sameeyaa gogol baa laga sameeyaa furaashya lagu seexdaa laga sameeyaa dhar baa laga sameysta ka iyada waa kaa lagu intifaacayo waa laga soo reebaya dhogortu waa xalaal iyado faslun wakulu xayawaanin xayawaan kasta oo istidaabathu lcarabu carabtu markaasay u aragto mid wanaagsan inuu yahay ay ku tiriyaan inuu yahay mid wanaagsan fa huwa xalaalun xalaal weeyaan ilaa maa warada sharcu sharci wuxuu kusoo arooray mooyaan bitaxriimihi xaaraamnimadiisa wakulu xayawaanin xayawaan kasta oo istakbathathu lcarabu carabtu ay ku tiraso mid xun inuu yahay fa huwa xaraamun xaaraam weeyaan ilaa maa warada sharcu sharci wuxuu kusoo arooray mooyaane biibaaxatihi banaanshihiisa wayaxrumu min asibaaci dugaaga xaggiisa waxaa xaaraan ka noqonaya maa lahu naabun wixii le mici micidaasoo qawiyun xoog lahoo yacdu bihi uu ku ugaarsanayo wayaxrum min auyuuri shimbira xaggoodana xaaraan waxaa ka noqonaya maa lahu mikhlabun wixii le cidi cididaasoo qawiyun xoog leh wayajraxu bihi markaas uu ku ku dhaawacayo wayaxilu lilmudiri kii marka waxa weeyaan darurada ee asiibtay waxaa xalaalo noqonaya fi lmakhmasati ee fii xaali lmakhmasati xaaladda gaajada waxaa xalaal u noqonaya an yakula min almaytati baktiga xaggiisa markaas inuu ku cuno baktiga almuxaramata ee xaaraanta ahaa maa yasudu bihi rabaqahu wixii naftiisa uu ku joojiyo ama quwadiisa kusoo celiyo maa yasudu bihi rabaqahu rabaq awoodiisa iyo ruuxdiisa naftiisa inuu ku joojiyo ya naftu way baxaysaa hadday ka leedahay walanaa inoo sugnaaday laba bakti oo xalaalaani xalaala asamaku kalluunka iyo waljaraadumi wadamaani iyo laba dhig xalaalaani xalaala alkabidu beer beerka wadaxaar iyo beeryarada beerka iyo beeryarada markaa kalluunka baktigiisu waa iyo iyo iyo jaraadka waa waa waa xalaal wey marka kalluunka waa inagii sheegnay oo waa waa bahri waxaa la leeyahy waxaa badda ku jiro o dhan waa xalaal wey gawracna uma baahna ya baktigooduna waa xalaal wey baktigooduna waa xalaal wey marka xayawaankaasna da badda ku noolyahy marka waxyaabaha culimmadu sheegaan culimada xayawaanka ka warranta waxay yidhaahdeen kalluunku dhagahu ka neefsada ya dhagah ayuu ka neefsadaa kalluunku malaha laha sambab ila sambabada laga nafsada maha isagu sambabu ma laha sambabu ma laha waay faraskuna beeryaro male awrkuna xamiiti male goroyaduna dhuux male ya goroyaduna dhuux male waxyaaba cajaaibka waxaa kamida ah, subxaana allah culimadii hore im waktigan dee qalabbaa la isticmaalaayo qalabbaa badala la maraayo ya culimadii hore kutub bay ka qoran xayawaanka kitaabulxayawaanku kitaab la hahdaa jira oo damiiri u qoray rag badan culimo kalena waa qoray iyaguna xayawaankanay ka sheekeynayaan iyo cajaa'ibtii iyo dadku waxay arkeen iyo waxaa marka waxyaaba cajaa'ibka waxaa kamid waxay ka warramayaan kalluunka iyo qaabku u neefsado iyo hadda badan ku qalab qalab lagu ogaado iyo waxaana ma hays ma haysan de magaranaysa ibni aadamka iyo qasabadiisina qaab kuu neefsanaya iyo waa soo soo baxayaan eh, cilmigu berkaasu cilmi ahaa imika waxaa la qaadanaya qalabun baa la qaadanaya qalabkaas wax badan uu ogaanaya qofka kalluunka baddu xayawaano aad u waaweyn ba ku jira waxay dhahdeen xayawaan ishu xayawaan ishu ay ka libdhayso isha ka libdhayaan u ujeedaa oo ishuba ayna qaban karaynin weyni wuxuu ka qabo ayaa badda ku nool waxaa kale ku nool xayawaan yar oo ishuba ayna qaban karayn yarida awgeed mid weynoo ishuba ayna qaban karaynin iyo mid yaroo ishuba ayna qaban karin labaduu badda way ku noolyihin bay hahdeen wax yar yar yar oo ishuba ayna qabanaynin way ku noolyihin wax weyn oo ishu ay ka dhamaanayso oo waxa weeyaan aad u weynna waa ku noolyihin markaasu wuxuu odhanayaa sheekhu waa waa sheekha damiira la yihahdo weyaan waxaa waxaa buxul badda waxaa soo maray qolo baxaarin dabeetana waxaa u muuqday meel jaziirad u eg jaziirad dhul daaqna u ka baxay dabeetana meeshii bay doontii ku leexiyeen meeshii bay ku degeen jaziiradu markaa waa jaziirad bay uhaystaan iyagu maray ku degeen ayaa ay waxay dooneen in wax ku karsadaan meeshii dabkiiba ku shideen markii dab ku shideen bu ay meeshiiba dhaqaaq bay samaysay deetana nimankii doonta watay way fahmeen markiiba iyagu waa niman badda maro weeyaan dadkii waxay si deg dega inoo dhaqaajiyay waa waa xuut weeyaan waa nibiri weyn weeyaan waa kalluun weyn weeyaan haddaynu hore uga dhaqaaqi weyno u dhaqaaqaya hadduu dhaqaaq weli weli degayna ya inta badneed uu dibadda u yaalay ayaa waxaa ku dhacay ciid baa ku dhacday dabeetana ciiddii ku dhacday baa waxay samaysay inay daaqba ka baxo dabeetana marka sidaa loo eego dhul dhan oo sidaa u yaallo oo waxa weeyaan jasiiradoo kalea jasiiradna maaha waan xayawaan weynida wuxuu ka qabo ya weynida wuxuu ka qabo marka xayawaan intaa lagana badda waa ku nooli xayawaan yareerna waa ku nooli marka waxay kutusinaysaa min cajaa'ibi qudrat illah ilaahay awooddiisa kutusanaysa subxaanahu watacaala ya ilaahay awooddiisa kutusanaysa waay wuxu uhi sheekhu kullu xayawaanin xayawaan kastoo istitaabathu alcarabu carabtu ay ku tiriso inuu yahay wax wanaagsan fahuwa xalaalun xalaal wey shay kasta oo carabtu xilliga barwaaqada ay u arkaan inay yihiin wax wanaagsan uu yahay ay ku tiriyeen wa xalaal waayo carabtu waxay ahaayeen dad waxyaabaha qurunki waxaa iska ilaaliya ilaa maa warada sharcu sharcigu ku yimid mooyaan bitaxriimihi xaaraannimadiisa wa kul xayawaan iyo xayawaan kasta istakbatatu lcarab carabtu markaasay ku tirsan wax khabiisa oo xun fa huwa xaaraamun wey ilaa maa warada sharcu biibaaxatihi wayaxrum min min asibaaci dugaagga xaggiisa xaaraan waxaan ka noqonaya maa naabun qawiyun wixii le mici xoog badan oo yacdu bihi ku ugaarhsanayo wayaxrum min auyuur shimbira xaggoodana xaaraan waxaa ka noqonaya maa mikhlabun qawiyun wixii le ciddi xoog leh oo yajnaxu bihi wuxuu ku dhaawacayo yani wuu ku ugaarsanaya isaguna waay eh, xagga xoolaha xayawaanka xalaashooda ahlu cilmigu waxay idhaahdeen asal waxa u ah inuu xalaal ilaa maa shaaric shaaric wuxuu naga xariirin mooyaane xayawaankaas oo wad xalaal shaaric wuxuu naga xariirin mooyaane wixii xaaraanihi waxa uu noqonayaa wuxuu shaaricu nasgareeyey u yihi lama cuni karo u waa xaaraan ya u aaraan shaaricaaba caddeeyeyba waa waxa weeyaan wax alliya wax kasta oo micile oo micida ka ugaarsanaya mici buu le micinu ka ugaarsanaya wanaha can kulli akli di naabin min shay kasta oo micile oo micidaasi markaasi ku ugaarhsanaya waa uu diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa waa waa xaaraan shay kasta oo la yidhi dilo marka shimbirina waa mid ku ugaarhsanaya iyagona waxa weeyaan ciddidoodii shay kasta oo la yidhi hala dilo in la cunaano xaaraan wey marba haddaan la yidhi hala dilo maxaa ka mid a ah? jiirka oo kale maalan hala dilan soo maha dhufatadii soo ma amsa min alfawaasiq shan faasiqay ka mid yihiin yuqtalna fi lxil walxaram xilligii xaramka labaduba waa lagu dilaya kuwaasi iyagana in la cuno waa xaaraan wey shay kasta oo la yidhi yaan la dilin shay kasta oo la yidhi yaan la dilin isna in la cuno waa xaaraan inaha marka la cunay de waa weyaan waa waa la dilaya ilen waxaa kamid a kuwaas aan la dilaynin oo la diiday in la dilo waxaa ka mid a bisadii oo kale soo ma bisad la dilay ya xayawaanka iyagana ina la far inaan la dilin iyagana waa waa xaaraan wax kasta oo sun leh iyagana waa xaaraan wey oo qofka hadduu cuno dee sum ku dhimanayo iyaduna waa xaaraam ilahay walaa tulqu biyadik la tahluk arrima noocaas markaa culmu tilmaameen saasna way fiicantah wayaxillu lilmutiri kii markaasi loo dhibgeliyey dhibaatadu eh, ay asiibtay almudir darurada ay ku dhacday wey ee ka baqanaya inuu markaasi uu halaagsamo oo gaajo u dhinto ka dhibaa darurada ay asiibtay waxaa xalaal u ah fi lmakhmasati xaaladda gaajada waxaa xalaal u ah an yakula inuu cuno min almaytati lmuxaramati baktigii xaaraanta ahaa inuu ka cuno maa yasudu bihi ramaqahu wuxuu naftiisa ku joojiyo naftii baxaysay wuxuu ku joojiyo ya ama naftiisa uu ku ilaaliyo ama quwaddii naftiisa uu ku soo celiyo inuu ka cuno marka waad wadii qaacidadii odhanaysay addaruuratu tubiixu almaxduuraat ilan baktigu xaaraan buu haaya xaaraan taas marka waxa weyaan xaaraan walanaa maytataani laba bakti baa inoo sugnaaday xalaalaani oo xalaala labadaas maxay yihiin asamaku waljaraadu waa kalluunka iyo ayaxa wadamaani waxaa inoo sugnaaday laba dhiig oo xalaalaani xalaala labadaasina waa alkabiid wataxaalu waa beerka iyo beeryarada wey faslun wاludxiyatu sunat muakadatu udxadu waa suno muakada wayujziu fiiha waxaa odxada markaasi dhexdeeda gudaya aljadacu neefkii ka dhacsada oo min ada-n idihii kamida iyo wthaniyu thaniya oo min almaczi riihi kamida iyo wthaniya oo min alibil iyo wthaniya min albaqr watujziu lbadanatu neefkii geelaha waa ka gudayaa can sabcatin toddobu ka gudaya wlbaqaratu neefka lowina can sabcatin toddobu ka gudaya wshaatu laxdina can waaxid mid bay ka gudaysaa qof keliya wa arbacun afar laa tujzi fi daxaayaa odxada ku gudi mayso odxooyinka alcawraa neefkii cawarnaa albayinu cawaruhaa ee cawarnimadeeda ee caddayd walcarjaa neefkii laangarhaynayay albayinu carajuhaa ee markaas laangarhanimadiisa ee caddayd walmariidatu iyo neefkii xanuunsanayay albayinu maraduhaa ee xanuunkeeda uu caddaa walcajfaa neefkii markaasi taag darnaa alladii dhuuxeedu min alhuzaali taagdarni awgeed wayujziu lkhisiyu neefkii la dhufaanay waa gudaya isaguna iyo walmaksuurulqarni kii la jebiyey kii jabnaa gees geeska jabnaa isna waa gudaya walaa tujziu lmaqtuucatu luduni kii dhagaha la jaray gudi maayo wala danab iyo kii dabada la jaray toona halkan wuxuu inooga tilmaamay ya wuxuu inoo tilmaamay odxadii udxiyada waad garanaysa soo ma waa odxo la yidhaahdaa waxa la qalo ee nimcooleda ka mid a waxa la qalo ee maxay ka mid a waa mise saddex geela adhiga lo-da waxa la qalo ayaa la yidhahdaa maalinta ciidda iyo saddexda cishay ka dambeeya ama tashriiqa la yidhaahdo iyadoo ilaahay loogu dhawaanayo iyadoo ilaahay loogu dhawaanay waxa la qalo nimcooleeda la qalo maalinta ciidul adhada iyo saddexda cisho ee ka dambeeya iyadoo ilaahay loogu dhawaanayo iyo udxiya la yidhahdaa marka marka le nimcooleyda waxaa ku baxaya waxaa nimcooleyda aan ahayn qofka hadduu digaag soo qaado qala ka war odxo ma noqonaysa ma noqonayso nimcooley waa geel ari lo saddexdaas wey waa kan kuu sheegay da-doodi inuu kuu sheegay marka wlodxiyatu xukunkii uu kuu sheego sunatun muakadatu waa suna muakada waa suno la adkeeyeyo qof kasta oo helaya inuu ka taga maaha taa horta ogow xukunku waa ka waa sunna da-da la qalaya xoolaha la gowracayo ee odxada ku gudaya waa kuwan da-dooda wayujziu fiihaa odxada markaas dhexdeeda waxaa gudi doona aljadacu neefkiilka dhacsaday oo min ada-n idaha ka mid a aljadacu neefkiilka dhacsaday oo min ada-ni idaha ah idaha neefkiilka dhacsaday idaha ah waa gudaya marka dan aljadac min adan wuxuu noqonayaa eg waa sifo waa la sifeeyey maanta da-diisi laguma sheegin waa laka lagu sifeeyey wiilka dhacsaday lix biloodna wuu kuilka dhacsadaa sanadna kuilka dhacsada marka culimadan waxay yidhahdaan iyagu waa gujir culimada qaarkan waxay hahdeen waa lix bilood laakin jadacaas mad qaadanaysa jadacu waa inu ilka dhacsado marka iduhu lix biloodna way ku ilka sanadna way kul ka dhacsadaan marka hadduu ilkiu ka dhaco anu lix bilood kaga ilka dha kula ka dhacsado way gudaysaa hadduu sanadku gaadhona saasoo kale wey wاthaniyu min almaciz thaniy waxaa la dhahdaa riyaha waa laba jir thanigu waa laba jir wey wاthaniyu min alibil iyo geela thanigooda isna waa guday waa isaguna geeluna waa shan jir thanigiisu wاthaniyu min albaqar iyo looda iyaguna hanigood waxa weeyaan laba jir iyaduna wey marka mesha maa kaga soo baxay idaha waa inu ka dhacsado ama sanad bar haddaa doonto gujir waa inuu yahay riyuhuna waa inay yihiin laba jir looduna waa laba jir geeluna waa shan jir intaas watujziu lbadanatu neefkii geelahaa waxa uu ka gudayaa can sabcatin toddoba reer ama toddoba qofuu ka gudaya toddoba qof baa wadaagi kara toddoba qof baa wadaagi kara wlbaqaratu neefkii lood ahaana waxa uu ka gudayaa can sabcatin toddoba isna ka gudaya toddoba wadaagi kara washaatu neefkii adhig ahaana laxdeeda can waaxidin mid bay ka gudaysaa isagana toddoba toddoba qof lo waa toddoba baa iskugu tegi kara oo wadaagi kara geelina waa saasoo kale marka baqrada waa neefkii lo ahaa bedanada waa hashi ama neefkii geel ahaa wey in la wadaagay in qofku gaar uqash qaar u gowracdaa wanaagsan markaa shirkadda xagga xoolahana waxa ugu wanaagsan geela waxaa ku xiga lo-da waxaana kusii xiga ariga sababtan wax kale maaha neefo neefka way kala hilib badan yihin neefka geela de waa badan yahi dad badan baa yaa cunaya labaduna waa la mid neefka adhig ahaana dad kooban baa cunaya xagga hilib badnaanta ayaa laga eegaya maaha xagga kale xagga hilib badnaanta laga eegaya wa arbacun afar laa tujzi fi daxaaya halkan wuxuu inooga warramaya wixii aan odxada ku gudaynin wa arbacun afar laa tujzi fi daxaaya odxooyin ka gudi mayso odxadii ka gudi mayso alcawraa albayun cawraha waa inuu yahay eh, horta neefka odxada gudaya waa inuu yahay neef caafimaad qaba oo ceeb oo dhan ka salima ceebta hilibka nusqaaminaysa ceebta hilibka nusqaaminaysa waa inuu ka yahay ceebka saliim waa inuu yahay hilibka nusqaaminaya alcawraa albayn cawaruha waa neefka cawaran ee cawrnimadiisu ay muuqato walcarja neefka laangarhayn ee albayinu carajuha ee laangarhanimadiisu ay muuqato walmariidatu neefka xanuunsanaya albayinu maraduha xanuunkeeda isagana uu muuqdo walcajfaa cajfaagu waxa weeyaan neefka taagta daran weeye ee muxuu ahaa weyda ah waa neef weyda weyd alladii dahaba mukuha kaasu dhuuxeedu tegay min alhusaali weydnimo awgeed marka waa la kicinaya hadduu fadhiiso ma kici karaya waa la kicinaya neef wanaagsan oo qurux badan baa markaa yaa yaa lagu odxiyeysanaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku odxaystay bikabshayni samiinayni cadiimayni amlaxayn laba wan oo waaweyn oo burburan oo shilis aada u shilis oo waaweyn oo galaalan culamada qaarkan waxaan filaya inay ahaa inay ku yimaadeenba inay geesaba lahaayeen aqranayn laba geesn geesana le weyne waxay ka qabaan kuwaasu ku odxeystay wayujzi waa gudaya alkhisiyu khisigu ke waa neefka la dhufaanay kii la dhufaanay waa gudaya wlmaqsuuru lqarni iyo kii geeska la jebiyeyba isna waa gudaya walaa tujziu lmaqtuucatu luduni kii dhagihiisa la gooyay gudi maayo iyo waladarab daba dabada kii laga jaray guudi maayo mukada waa la diiday iyaga oo nasba kusoo arooray waay marka halkaa waxay ka yidhahdeen culimadu waa inaga nidhi neef kasta oo isagu eh, neef kasta oo ceeb leh oo ceebtaasina nusqaaminaysa hilibkii marka imika dhegtidba hilibkii baa nusqaamaya dabadiina hilibkii baa nusqaamaya wa waqtu dabxi waqtiga gawracu min waqti salaat lciidi salaada ciidda waqtigeeda ayuu haaba ilaa guruubi shamsi ilaa inta qoraxda ka dhacayso min aakhiri ayaami tashriiqi ayaam tashriiqi maalinta ugu dambaysa wayustaxabu waxaa la suneeyey cinda adabxi gawraca agtiisa waxaa la suneeyey hamsatu ashyaa shan shay ayaa la suneeyey altasmiyatu tasmiyadoo bisilka loo qabto ah wsalaatu cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam iyo nebigu lagu saliyo waistiqbaalu qiblati qiblada oo la qaabilo wtakbiir iyo takbiirti waducaa bilqabuuli aqbalitaan oo lagu ducaysto intaasaa la suneeyey walaa yakul mudaxii qofkii uxaystay ka cuni maayo shay-an shay ka cuni maayo min aludxiyati almanduurati udxadii markaasi lagu nadray wayakul min adxiyatin mutatawic biha adxiyadii isaga markaas waxa weeyaan ku uu ku tatawucay sunna ahaan ku sunaysanayay iyada waa ka cuni doonaa walaa yabiicu min aladxiyati odxada xaggeeda ka ibin maayo shay-an waxbaba ka ibin maayo wayucimu fuqaraa fuqarada waa ka quudin doona wayucimu lfuqaraa fuqarada waa quudin doonaa oo waa uu siin doonaa walmasaakiin iyo masaakiinta waa quudin doonaa marka halkan waxaa inooga sheegaya waqtiga dabxiga gawraca oo xilligaas salaada ciidda markaa kasoo bilaabanaya iyo sunnayaasha uu yeelanayo halkaasaan ka bilaabi doonaa in sha allahu halkaynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacala alih wasabi ajmain